bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اlah اأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna shaykh xusayn cabdالlah الcusaymiy غafar allah lahu wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى sfyan cayna can amr diiran can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh walih waslm الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء مصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوز بسعادة العجل الآجل فهذا هو المجلس الخامس والخمسون من مجالس إقراء وشرح كتاب معالم السنة النبوية في ليلة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 yahay fasalkaana dhowr baab ayaa hoos imaan insha allahu tacaala baabu salaati alciidi qabla alkhudba ciidda salaada ciidda ah in khudbada ay ka horeysa ayuu baabkan u baab yahay oo khudbada ciidda la khudbeeyo iyo salaada la tukada ciidda la tukada tee horeysa waxaa horeysa salaada weyaan salaada la hormarini kadibna khudbada ayaa ka dambaysa ee lama hormarinayo khudbada sida jumcadoo kale jumcada iyo ciidda furuuqda udhexaysa ay ka midta waxyaaba ay kala duwan yihin ay ka midta weyaan baabu salaati alciidi salaada ciid baabkebaabun salaatulciidi salaada ciidda qabla khudbati ayuu muxuu ahaa yahay weeyaan ama halkan ayaa laga cadaynaya xadiidkun afar boqol iyo laba iyo sagaashanaad can cumar waxaa lagu uri cbdullahi bn cumar ibn khaaab radi taala anhuma qal wuxu abdullahi bn cumar kaana rasul rasulka wuxu sal slm abubakrin abubakri wa cumar sayd cumar radia allahu canhuma yusaluuna kuwa tukada alciidayni labada ciidood qabla alkhubati khudbada kale dukan jireen wax iska gaaban waa sida dhaqankeen hadda uu yahay wanaaggana badan <clears throat> buhaari muslim xadiis soo saara wa fii riwaayatin buhari riwaaya bukhaari ku sugan ana rasuula rasuulka all sala allahu calayhi waali wasalam kaana rasuulkan wuxuu ahaa yusalii mid tukada fi ladxaa salaata ciid aladxaa oo ciidda udxiyada ama ciidda weyn iyo walfitri ciidda ah, ciidulfitriga oo ramadaan ka dambayso uma intaa kadib yakhtubu khudban jiray bacda salaat salaad kadib ayuu naga min khudban jiray sala allahu calayhi waali waslem bukhari ba xadidkan soo saaray xadiidkun afar boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can ibnu jurayj cabdilcaziz ibnu jurayj waxaa lagu raximah llah qala wuxu cbdilcaziz ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj weyaan cabdimalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj raximah llah qaala wuxuu yidhi ahbaranii waxaa ii warramay caa ibnu abi rabax ay raximah llah can jaabir bni cabdilahi ayuu ka wariyey saxaabiga jaliilka reer ansaareed radia allahu taca anu arda wa can abihi kadalika qaala wuxuu yidhi samictuhu qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha cabdullahi bni cutba amaba cataa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi samictuhu waxaan ka maqlay yaquulu jaabir ool ayaan ka maqlay qaama annabiyu nabigeena ayaa istaagay sala allahu calayhi waali wasalam yowma alfitri maalin ayuu nabiga istaagay fasallaa kadibna wuu tukaday nabigeena sala allahu caleyhi waslem fabada'a bisalaat salaad ayuu ku bilaabay uma khaaba kadibna waa khudbeeyey nabigeena sala allahu alay slem falamaa faraqa qortii uu muxuu ka faaruqay khudbadii nazala wuu soo degay dhowr tallaabo ayuu nabiga soo qaaday salaad ayuu tukaday kadibna khudba ayuu istaagay kadibna nabiga wuu soo degay sal alla alay slem nazalada marka waxaa laga garanayaa in mimber meeshaas inuu ayaa in laga qaata ayaa suuragala ah weyaan kow nazla nabigan uu degay sal l slm faata nisa dumarka ayuu nabiga u tagay calayhi salaau wasalaam kow fadakarahunna alla ayuu mxuu xasuusiyey waa waaniyey uu wacdiyey wa huwa nabigeena yatawaka uu ku tiirsan yahay uu aad mxu ah ku yara dangiigsan yahay ama uu mxuu ah ku tukubaya calaa yadi bilaal bilaal gacantiis ayuu saa nabiga ugu yara tiirsanaa ood cuskanayay sal allahu alayhi waali wasalam wa bilaalun sayd bilaalna radia allahu taala anu ardaa baasitun thawbahu maradiisa uu saa u fidiyey marada uu saa u fidiyey yulqii fiihi nisaau dadka dumarka ay waxay ku tuuraan oy ku ridaan asadaqat sadaqada ay ku ridaan weeyaan wadaadadan meesha taaganoo tasadaqula bilaala ugu horrey qof tasadaqoo dhah la socda hala yaabina waa ariiqa nebi maxamed calayhi salatu salaam diintan lagu soo waday ahayd dumarkii ayaa marka inta loo fidiyey muxuu ahaa go-y ayaa kadibna ay saa ugu ridayaan saa ugu ridayaan dumarkii allahu akbar qultu waxaan idhi lica waxaan ku idhi waxaa dhihi ibnu jurayji waxaan ku idhi zakaatu yowmi alfitri gabdhahaas nabigu wacdinaya oo dah muxuu ahaa sadaqada ku ridaysay yowmulfitriga zakada laga rameeye meesha ku bixinayeen kow qaala wuxuu yidhi laa maya zakaatulfitri ma ahayne hee walaakin warka lagu laabay sadaqatan sadaqay ahayd oo ay sadaqaysanayeen xiina idin goorta ayada tulqii midood waxay ku ridi jirtay fathahaa faraatigeeda aanan lahayn kuraska aan lahayn amaba aan kor u taagnayn faraati siman fadkiga kaas ayaa la yidhaha faraatiga waa dhowr qaybood mid waxa uu markuu farta la geliyo qayb baa soo kuusmi fas iyo waxbay dhahaan aan kor u taagnayn ay ku tuuraysaa kow ay meesha ku ridaysaa way ulqiina iyo wixii kaloo awoodaan ay ku ridayaan dhagadhaga waxay ku ridayaan muxuu ahaa jinjintan ku ridda wahaakada waxaas ay ku tuurayaan oo dahabkoodii ah qultu waxaan idhi atara miyaad u aragtaa xaqan inay xaq ku tahay alimaam imaamka dalika arrinka asaga yaatiihunna inuu u taga oo yudakiruhunna u waaniyo ma xaq baad u aragtaa inuu imaamka intuu soo dhaqaaqa kadibna dumarka uu tago uu soo waaniya ma arin xaq ah oo laga raba inay dushiisa saaran miyaad u aragtaa wuxuu yidhi inahu utegitaanka isaga iyo waanintaa dumarka la waaniya la xaqun alayhin calayhim a'immada dushooda xaq buu ku ahaaday inay dumarka waaniyaan u tagaan u sheegaan khayrka xaq laga rabo weeyaan wamaa lahum maxaa ku dhacay laa yafcaluuna ayna flaynin waxaa la yaabla inayna falaynin saas ayuu dhahayaa saxaabiga jaliilka ah ama ninka la yidhaha caطaa ibnu abi rabax raximah llah raxmatan waasica marka xadiidkan masaa-isha laga qaadana waxaa ka mid ah in tallaabada koobaad salaada la tukada tallaabada labaad la khudbeeya tan saddexaadna dumarka wacdi gooni lagu khaas yeela tan afaraadna waxaa weyaan sadaqada iyo waxbixinta ciidaha iyo xiliyada ummada ay su imaanaysa in muxuuha la qaado tan afaraadna shanshanaadna in waliba xataa sifada loo qaadayo sadaqadii in la fidiyo go-ayaalka iyo wix la midka iyo in ay hadiga nabigeenna uu samayn jiray oo abubakr muxuu ahay ah, hortiis ku samayn jiray eh, bilaal biamri nabiy sal ll slam ayaad ka garanaysaa iyo dumarka khayrkasa ay uga qeyb qaadanayeen lama sheegin socda la socda raggii ayaa inta go' loo fidiy wax ku lama sheegin cidda wax ku ridaysa ahayd dumarkii ay ahaayeen marka dumarka khayrkiisa ay u jecel yihiin ay ugu degdegayaan ilaa waqtiga nabigeena calayhi salaa slaam ayaad hadda maanta dumarkii waxaa laga yaaba maalintayd inay xagga meel fog joogeen oo khudbada nabiga ayaan maqlaynin laakiin maanta oo ay noo diyaarsan yihiin maxaa xaajada iyo danta hadda taalla dumar loo tago maxay keenaysaa nacam waxaa laga yaabaa baahida ayada inay qeyb ka yaraato waa suuragal baahid ayadna qayb ka yarato suuragal laakiin qofka hadii aad adiga a tv v aad qofka daawanayso iyo qof hadduu kuu imaado ama cod aad meel fog ka maqlayso ama qofka hortaagan ma isku ba isku saamayn ma ahan dumarka marka xaq bay leeyihiin in culimada ay u tagaan oo culimmada goonyahaan u wacdiyaan oo ayagii ay su-aalahooda gooni u weydiiyaan oo sadaqadii ay weydiiyaan inay muslimiintii iyo khayrkii ay ka qayb qaataan arintayda waa hadiga nabigeenna sal alla alay slam ilaa qiyaami saacana way jiraysaa in badan waxaad ogaataan daliilka ugu dhow mataqaanaa dumarka qiimaha ay leeyihiin masjidkan inta hadda dhisan oon ku tukanayna hal dumar ah ayaa dhistay dhammaantiis waxyaaba yaryaroo dee kor laga saarsaaray waa gooni jinkadahan iyo tembrary waa gooni laakiin masjidka intaan la ego hadda noo dhisan kan la dumiyey iska dhaf oo annaga aan gadannay laakiin masjidkan dhisan dhulkiisa maaha laakiin dhismihiisu hal qof dumar ayaa bixisay ilah naxariis subxana watacala marka dumarka dowr adag ay diintan ku lahaayeen masjidkan intuu soo saaray ama dacwo intuu fidiyeyna waadna garan kartaan kolley hadda lankagama sheekaynay marka dumarka dowr adag ay diinta iyo dacwada kuleeyihiin ayagana yay ka qadin yaana laga qadinin ayagana yay kadib dhicin annagana aan maxaa inay kadib dhicaan sabab ugu noqon waayahay xadiidka kun afar boqol iyo amaba baabu baabu baabun laa adaana walaa iqaamata fi lciid ciidda aadaanna ma jiro aqimtaan ma jiro wax aadaan la yidhaho ciid leedahay walaa aqimtaan ma jiro walaa waxaa lamid taxiyatmasjidna ma jirto taxiyatmasjidna ayadna ma jirto weyaan kun afar boqol iyo sagaal iyo afaraad sagaafar iyo sagaashanaad xadiidka ah can ibni cabaas waxaa lagu abdullahi bn cabaas imnaca min nabiy sal slm xabr اlum waturjumaan qur'aan radi allahu canhuma can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma qaala waxay yidhahdeen labadaa saxaabi labadu aabana waa muslimiin laba aaabi afar saaabi halkaas ugu tagtay weyaan qaala waxay yidhahdeen lam yakun lam yakun ma ahayn yuadanu mid loo adimo yowma alfiri maalinta ciidulfiriga walaa yowma aladxa maalinta mxuu adxada looma adimi jirin buhari muslim xadis soo saar weyaan zaada fii muslim wuxuu ku kordhiyay qala wuxuu yidhi ahbaranii jaabir bn cbdillahi wuxuu ii sheegay alansaariyi ahaa radia allahu tacala canhuma an laa aadaana aadaan inuusan jirin lisalaati yowmi alfiri lisalaati yowmi alfiri maalintii yomulfitriga salaadeeda aadaan inuusan jirin xataa yakhruja ilaa uu ka soo baxa alimaamu imaamka walaa bacda maa yakhruj markuu soo baxa kadibna ma jirto weyaan walaa iqaamata aqimitaanna ma jiro walaa nidaa aadaan ma jiro walaa shay wax noocaas ku saabsanna ma jiro laa nidaaa yowmaidin aadaan maalintaeda ma jira walaa iqaamata aqimitaanna ma jira weyaan oo ciida weyaan laakiin salaadihii kalema waa jira weyaan intaas tikraarkaas iyo celcelintaas waa ta'kiid inaan la adimin inaan la aqimin saas weyaan baabun laa salaata qabla ciid walaa bacdaha salaad ciidda ka horraysa iyo mid ka dambaystoona ma jirto weyna sunno ah xadid kun afar boqol iyo san iyo sagaashanaad can ibni cabaas waxaa lgu radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeenna sal slam salla wuu tukaday yowma alfitri maalinta ciidulfitri ayuu tukaday rakcatayn laba ragc ayuu tukaday waa labadii caadiga ahayd oo la tukanayay lam yusalli muusan tukanin qablaha labada ragc hortooda ma tukanin walaa bacdaha gadaasheedna ma tukanin uma intaa kadib ata nisa dumarka ayuu nabigu u yimid wamacahu bilaalun bilaal baa la jiray fa amarahu nabigu wuxuu faray bisadaqat sadaqa fajcalna waxay guda galeen yulqiina inay soo tuuraan sadaqadii tulqi ay soo tuuraysa almaratu haweenaydii hursahaa kuusheedii waa kuusha caadiga iyo wasikaabaha kuusha nooc muxuu ahaa catar yar adag laga sameey oo dumarka qurux iyo e, carfoonba ay iskugu darsan jireen oo muxuu ahaa catar la kuskuusay oo la adkeeyey oo la taxay oo kuul ahaan u taxan ay ahayd weyn e, marka sikaab taas weyaan kaasay soo tuurayaan qiimo adagna way joogtay oo muxuuha qiimo sahlan ma ay joogin mid walba waxay wada soo tuuri jirtay bukhaari iyo muslim ayaa soo muxuu ah xadiidkaas kursiga caadigahana inay waxaa weyaan kuushi xataa dahabkii taa laga yaaba amaba silsiladii baabun maa yaqra'u maa yuqra'u wixii lagu akhriya fii salaati alciidayn labada ciidood <clears throat> salaadooda maxaa lagu akhriyaa xadiidkun afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad can abi waaqid ileythi waxaa la wariyey radia allahu taala arda qala wuxu abi waaqid sa'alanii cumaru cumar ibnu khaaab ayaa wuxuu ii weydiiyey radia allahu tacala anu arda camaa suuraddii qara'a u akhri bihi asaga rasul rasulka sal slam fii yowmi alciidi maalinta ciidda nabiga muxuu akhriyey ma imtixaamayey mise waab iska weydiinaaye mise ciid gooniya weydiinaaye intaba waa suuragal faqultu waxaan idhi maxaa yeelay abu cumar nabigan wuu la jooga alayhi salat slam intuu ka dhimanayay biiqtarabat isaaca iyo waqaafa alqur'an majiid labadaas suuradood ayuu nabiga ahriy alayh slat slam sidoo kale waa tii ansabixisma rabbika iyo halataaka xadiisu lhaashiya iyo muxuu ahay suuradahaas noo soo hormartay weyaan muslim ay xadiidka soo saaray weyaan wandur waxaad eegtay xadiidku afar boqol iyo sideed iyo sideed iyo toddobaatanaad baaba khuruuji nisa dumarku bitaan ay u baxaan ila musala meesha lagu tukana inay u yaacaan o aadaan ay kusoo tukadaan in loo baahan yaha liisfaray ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun afar boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad can ummi caiyata waxaa laga wariyey radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tii ummi caiya dumarka saxaabada nabigeena sal slm kuwa ugu muxuu ahaa muqmuqday oo horjoogayaalka ay ahayd radia allahu tacala ardaha weliba dumarkii u taagna ay ka taala an ardaaha sifada loo gudaa waa tii sheegay calayhi salaatu wasalaam wax inay mxuu ahay u yar taabato waa uu nabigu alayhi salat slam markuu macatiye ayaa waxay leedahay qaalat waxay tii taala an ardaaha umirna waxaana la faray an nukhrija midaan dee qalashada aho fircooniga dee baabkaas kuma jira taas waxaa weeyaan dhiig baa kusoo hoyana qofka dumarkiisa haweenaydiisa ama walaashii ama hooyadii ay ka shaqaynayso habeen kastaba konton baa kusoo hoyani ile xubin taranka qofka in laga wada jaro konton ayaa muxuu ahaa ayaa ka waajiba dumarkii raggana meeqa ka waajibaysa boqol marka ninka haweenadiisa ay muxuuah fircooniga gudaysa habeen walba konton neefogela kusoo hoyani konton konton kale konton kale haddii ay boqol guddo meeqa kuno waa imtixaan imtixaan weyaan culimadeenna xataa oo fiqiga raximahum llah raxmatan waasic ayaa masalada fatwoon jireen waxay dhihi jireen xusuustaa nin mashaaikhdeenna ka mid ah raximahullah wuxuu dhihi jiray ninka haweenaydiisa ay tahay hadalka haddaan sheegay waxaan ka soo naqlinayaa shuyuukhden nin ka mid ah. wuxuu leeyahay ninka haweenaydiisa ay tahay fircoon gudda oo baabkan caadiga ah habeen kasta konton halaad ay ku soo haroota ilan qoftii waxaa wey waa la dhufaanay khalaas wixii lagaba jar raggaas socday ayada waxba weyn uma <laughs> dhaxayaan marka bilahi towfiiq ayib baaba khuruuji nisa nacmu maciya canhu maciya waxa lg radi allahu taala ardaha qaalad hayru maciya umirna waxaana la faray an nukhrija alxuyada dumarka xaydka qaba inaan soo saarna oon guryaha ka soo bixinna yowma alciidayni labada ciidood maalmahooda iyo wadawaati alkhuduuri oo weli mxuu aha tabargolhoraadka mxuu ku jira qolqolkooda ku jira oonan ragga usoo baxaynin xishoodka badan oo qiimaha badan inaan soo saarna maalinta banaanka lasoo keeno banaanka lasoo dhigo fayashhadna kadibna ay soo xaadiraan jamacat almuslimiin muslimiinta jamaacadoodii wa dacwatahum iyo alla baryadooda ciidda marka in alla lagu baryo aad alla loo baryo maxaa daliil ah xadiidkan fiiriye xadiidkan eega aad imaamku inuu alla u baryo ood alla u baryo islaaxa ummadda ummadda cizigeeda ummadda isku xirnaanteeda ummadda qiimaheeda ummadda janagalkeeda yacni inuu aad ilaahay u baryo subxana wa tacala maalmahaas waxaa weyan balfiir waxay leedahay fa yashhadna inay xaadiraan jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda iyo wa dacwatahum iyo allabaryadooda waa amarkii nabigeena sal alla alay slam waxaa loo soo bixina cilada yayna ka qadin allabaryadaas iyo muslimiinta isumaadkooda yay ka qadin ayaa loo soo bixinaa waay wayactazilu way ka fogaanayaan alxuyadu dumarka xaydka qaba can musalaahunna meesha dumar kale ay ku tukanayan way ka fogaanayaan qaalat waxay tihi imra'atun ba waxay tihi ya rasul rasuulka allow ixdanaa mid annaga laysa laha jilbaabun jilbaab iyo xijaab ma haysato <laughs> gabdhaheen miiqaa xijaaba haystaan maanta labaatan inay haystaana laga yaaba toban toban iyo shan sideed wahaa kada shan gabadh haddii ayna jilbaab haysan bal ka war nabi qaal wuxuu litulbisa ha u huugisa oo ha siisa saaxiibteeda min jilbaabaha jiraanteeda iyo saaxiibteeda iyo kuwa u dhow iyo kuwaas ayaga jilbaabkooda ha in lays caliyo jilbaabka marka oo xijaabka adiga kaa dheeriga ah aad walaashaa siiso arrinta ayada waxaa weyaan waa hadyiga nabigeena sal slm iyo amarka nabigan u bixi alai slat slam marka xijaab la inaan soo bixinna litulbisha saaxibatuha min jilbaabiha annagana gabdhaheenni waxaa laga yaabaa jilbaabkii qiimaha badnaa u wanaagsanaa isagoo guriga dhooban in laga soo taga oo dhar kale oon jilbaab iyo xijaab ahayn oo caariyaadkaasiyaad gabadh ay ku noqonaysa in lasoo xirto ciidaha afka lasoo casoy lisoo muxuu aha tuluke allahu lmustacaan xaalad adag gabadhi ay kusoo baxda marka oo un markay arooska tahay gurigeedii ninkeeda la joogtay intay xihan lahayd inay kusoo adaa laga yaaba nabigen wuxu leh sal l slm litulbisha saaxibatuha min jilbaabiha marka waxyaabahaas oo dhan in lisuu eega ayaa laga maarmaan weeyaan baabu lacibi ciyaarta iyo walhinaa iyo mxuu aha heesta aan muusikada lahayn ayaama alciidi maalinta ciidda inay bannaanta gabayga weyaan lacibka hinaha waa gabayga weyaan iyo garaarka garaarka wixii la midka xadiid kun afar boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad can caishata waxaa lagu uri zawji nabiy m اmminiin aلصdiqa bint صdiq radi اlah ta arda qalat waxay tii caiشha dahala calaya rasulla nabiga alla iisoo galay sal slm wacindii agtaydan ay ahaadeen jaariyataan laba gabdhood laba gabdhood ay ila joogaan tuaniyaani ay ku gabayayaan oy qaadayaan bihinaa'i bucaa maalinta bucaa loo yaqaano amaba dhufayska bucaa loo yaqaana maalinteedii gabayadii lisu tiriyey ay qaadayaan yombucaadka hoos ka eega waxaa ku qoran xisnun lilws nimankii madiine degnaa laba qabiila ahaayeen nabiga intuusan imaan alai sla ree ansaareed laba qolo ay iyo cidun ayaga ku tiirsan labada qolo waa aws qolyaha labaadna alkhasraj marka xisni iyo dhufays ay lahaayeen iyo derbi dhisan oo aad u weyn oo ree ay lahaayeen ayaa waxa ku dagaalamay ayaga iyo ree khasraj ku dagaalamay dagaal adag intaan la dagaalamin ka horna waxa wey waa laisu faalaya oo gabayada ayada ahaa ayay tiriyeen maalinteed halabada iyo awood waxaa oo guulaystay niminka re aws ha yeesheen ree aws ayaa halabada iyo guush helen marka tuqaniyaan labada gabdhood waxay ku gabyayaan bihinaa'i bucaa maalinta bucaa gabayga laisu tiriyey fadajaca kadibna nabiga wuu jiifsaday gabdhihii ayagoo warka iska watay iyo aha gabaygii iska jiifsaday cala alfiraash firaashku iskaga jiiftay firaashka maxaad umaynaysaan muxuu firaashkan caadiga waa dirinta iyo wix lamidka oo taqaaneen waxawala wejha wejigiisana wuxuu u leexiyey dhanka derbiga weeyaan wa dakhala abu bakrin baa soo galay fantaharanii wuu canaantay canaan ayuu dhagaha iyo indhaha ii mari weeyaan wa qaala wuxuu yidhi mizmaaru shayطaan cinda الnabiy sal l slm shayطaanka durbaantiisa ayaa nabiga agtiisa aad muxuu aha ku garaacaysaan mizmaaru shayطaan shayطaanka durbaantiisa iyo turumbadiisa ayaa cinda الnabiyi sal ll slm nabiga agtiisa ku garaacaysaan ood ku samaynaysaan canan faaqbala calayhi rasulla nabiga alla u soo jeestay faqala wuxuu yihi dachuma dhaf abu bakrow da iska dhaf falamaa afala markuu muxuu ahaa nabiga arintii ka sii jeestay uu muxuu ishilmaamsiiyey hamastuhumaa waan qaranjooftay hoos baan ka taabtay gabdhihii fakharajata baxaan ku yidhi marka hoos intaan ka taabtay ay dhaqaajiyeen weeyaan wa kaana wuxuu ahaaday yowma ciidin maalin ciid ay ahayd marka maalinta gabdhaha ay yowma bucaad gabaygiis tiranayaan maalin ciid ayay ahayd weeyaan yalcabu fiihi wax ciyaaray assudaanu qolyihii madmadooba xabashadii weeyaan bidaraqi gaashaanka ka samaysan haragga ka samaysan gaashaanka dhowr qaybood waa midbaa bir ka samaysan midbaa ka samaysan geedo ka samaysan midbaa ka samaysan muxuu ahaa harag la adkeeyey gaashaanka harag ka samaysnaa ay ku ciyaarayeen iwalxiraabi warmihi fa imaa sa'altu inaan weydiiye annabi nabiga inaan weydiiyey wa imaa qaala inuu yidhi tashtahiina miyaad doonaysaa tanduriin inaad fiiriso raggaan ciyaara inaad daawato miyaad doonaysaa faqultu waxaa nacma faaqaamanii wuu istaajiyey nabigana sal sl waraahu gadaashiisu joojiyey gadaal ayuu iga joojiyey caaishana marka la tilmaama intay jirto waa taqaanaan gabar dhirir badan oo nabigeena sal alla alay slam inay ka dheertay moy aan ka gaabnin ahayd marka markuu gadaalla ay ka istaagto waxaa laga yaaba inay toos ay u arkaysa amaba garabkiisa ay ka daawanaysay laga yaaba radia allahu tacala canha wa ardaaha wa jacala aljannata mahwaha mahwaana jamiica faaqaamanii waraahu gadaashi ayuu jejiyey adii dhafoorkayga calaa adii dhafoorkiisa saaray marwaa la siman markaysaa dhafoorkay dhafoorku saarta nabiga sal ly slam saasay ugu saartay calayhi salaatu salaam wa huwa yaquul isagoo la duunakum daqaaqa hawsha qabta ciyaara iqra waxaa weeyaan hawshaan aad u ciyaara ayuu nabiga ula jeeda alayhi slat slam yaa bani arfida niminkiini muxuu ah ree xabashow niminkiini ree xabashow arfidada magacooda ayaa la yidhahdaa marka ciyaarta aad u xoojiyey weyan aad u ciyaaro xataa idaa maliltu ilaa aan marka aan ka daalo ilaa aniga aan mxuu ahaa khalaas aan ka gacmo taagto qaala wuxuu yidhi xasbuki kugu filan qultu waxaan ihi nacam ha xasbuki miyay kugu filanta intaan miyay kugu filnaatay qultu waxaan ihi nacam ha qaala wuxuu yidhi fadhabi gurigaada aad marka riwaayaad kale waxay leedahay faqduri qadra aljaariya xadiidat isin xubahaa lilacib adinka bal qiyaas ay leedahay gabar yar oo da yar oo toban dhowr jir ah jacaylka ay u qabta isay u xiisaynaysa ciyaar bal ka warrama ilaa iyada ay ka daasho oo marka ay tira khalaas igu filan intuu nabiga taagnay qiyaasa marka adinka ma saacadaan leen ma laba saacaan leen ma saddex saacaan leen waad garan kartaan marka wax sahlan maaha intaasoo nabigan u taagna alai sl slam xusnu mucaasharati الnabiyi salى اllahu عalayhi waali waslem lizawjaatihi alطaahiraati الطayibaati اlkariimaat radia allahu tacala canhuna waardaahuna siduu kula tacaamuli jiray dhaqan wanaagiisa iyo siduu u xurmayn jiray arka lootay ku dhufanaysaa cuno lasoo waday intay muxuuah xogaho kiiradii iyo masayrka uu qabtay rag hortiis weliba dee koox dhan loota intay uqaatay ku dhufanaysa dhag iyadoo masayrsan cunadiyaa kala faninaysa markaasaa wuxuu leeya muxuu ahaa haarat ummukum haarat ummukum hooyadiin muxuu ahaa waa masayr baa galay intaasuu le nabig ala slam hadal kale uma dhaafay annagana waa taqanaan gabadhaas maxaa ku dhici ma taqanaan sargaan iyo ul iyo waxaa weeyaan arbaaxda iyo furitaan in lasura ayaa laga yaabi intaba hal mar lasooga dara soo saama weliba ragga ragga ahay kuwaan aad raggaan dambe rag aad uma ahan baabkaas aad uma ficnay ragga ragga ahay baabkooda baab kala noqon lahaa waaya ahay mhm. marka saas nabigeena sal allahu alay wasalam ayaa marka wuxuu yidhi falama afala amastuhuma fakharajata wa kaana yowma ciidin ahay wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhaari muslim u sugnaatay qaalat waxay tihi kii hore waxa soo saaray bukhari muslime qaalat waxay tihi lahuma waxay ku tihi wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhaari muslim muxuu aha ay soo saareen qaalat waxay tihi dakhala abu bakrin baa soo galay wa cindii agtaydin waxaa ahaad jaariyatan laba gabdhood oo min jawaari ansaar ree ansaareed gabdhahoodii ka mid ah tuqaniyaani gabyaan bimaa taqaawalat waxay isu qaaday ama isku dheheen al ansaaru ree ansaareed yowma umm bucaad maalinta bucaad lagu dagaalamay qaalat waxay tihi walaysataa ma ahayn bimuqaniyatayn laba gabdhoodoo gabyaa amaba heesa ma ay ahayn sugaanta ma ay aqoonin faqaala abubakrin wuxuu yidhi amazaamiru shayaan shaydaanka muxuu durbaamihiisa iyo turumbooyinkiisa ayaa fii beyti rasuuli illaahi sala allah slam guriga all guriga nabigeena sal slm guriga nabiga alla sala allahu alay wasalam ayaad ku haysaan caaishoy wadalika arrinka asaga iyo xilliga asagaana fii yowmi ciidin maalin ciid bay ahayd faqala rasul wu yih sal slm yaa abaa bakrin abaa bakrow ina likuli qowmin qolo kasta ayuu u sugnaaday ciidan ciid wahaada kana ciiduna waa ciidanaga weyaan faraha kala baxayaan waa yowma farax weyaan laakiin xadiidkan waxaa daliishada dad ku dhacaan xumaan xadiidkan waxaa daliishada dad ku dhacaan xumaan laga yaaba in zina lagu dhaca loona banaysto waa maalin ciida acuudu billah waa meesha ugu sarraysa ugu xun mogta halkaas waxaa laga yaabaa in rag iyo dumar ay isdhex yeecaan oo istaabtaan oo isla bookisaan oo isla muxuu ahaa ciyaaraan oo muxuu ahaa isla tuntaan yacni bugbac bugbac oo la yidhaha waa maalin ciideed maanta waa maalin farxadeed ciidda nacam halla farxa laakiin muxaram mar iyo goor uu bannaanaana ama la ogolaana ma jirto weeyaan arrintayda marka aad looga taxadiro de imtixaan baaba loo samaysa dad baa dhaqaalo ka samayni maalin waxaad maqlaysaa habeenka ummadda soomaaliyeed waxaad maqlaysaa habeenkii ciiddahayd habeen la noolaynayo heesihii wamaa ilaa daalika dayarti qaybo ka mid ah ayaa lagu kedinayaa oo lacag looga dhamaysani lacagtia laga dhamaysani diintooda la dhamaysani sharaftooda la dhamaysani waktigooda la dhamaysani wax walbaa la baabi'inaya kuwaana lacagay ka aruursanano damiir ma lahan damiir ma lahan marka shilinkaasbaa udanna iyo mxuua kameradaas ay ka soo baxaan intaasa udanna weyaan nasal allah asalaama walcaafiya walhidaaya lana walahum jamiican waayahay xadiidkun afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad an caiشhaa waxaa laga wari zawji الnabiy radi allahu taala an ardaha qaalat waxay tir caiشha ra'ytu nabiy nabigan arg sal slm yasturunii isagoo yasturi biridaa'ihi go'iis go'iisuu nabiga igu qarinaayey waana anigan anduru aan eegi ila alxabashati qolya xabashada ciyaaraya qolyaha madooba yalcabuuna fi lmasjid masaajidka ku ciyaarayaan xataa akuuna ilaan ka ahaada ana aniga as'amu mid noogta faqduruu bal qadara qadra aljaariya gabar muxuu arrinta xaaladeeda alxadiidat sini ee da'yar alxariisati cala ciyaarta mxu ku dadaalaysa meesha ay inta ay goorta ay begi goorta ay mxuu ahay ka xiisa dhigaysa ciyaar bal qadara ilmaha yaryar maanta haddii min asabax ila almashaa la ciyaara intaas way daawanayaan ma dhaqaaqayaan xataa ma oomayaan ma baahanayaan waxaa weeyaan ma fadhiisanayaan waad aragteen marka saas weyaan gabar yar ahay toban i shan aan gaarin ama meelaha joogta waayahay <clears throat> baabu lakli cunitaan la cuna fii yowmi alfitri maalinta ciidulfitriga ah qabla alkhuruuji intaanan mxuu ahaa loo bixin meesha loo tukana xaggeed in cuno la cuno ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun iyo shan boqolaad alxamdu kun iyo shan boqol oo xadiid ayaan maraynaa maa allah can anas malik radi allahu ta anuma qal u anas malik kaana rasul nabig al wuxu sal slm laa yaqdu midaanan ka lehin yowma alfitri maalinta ciidulfitriga xataa yaakula ilaa oo ka cuna tamaraatin timirooyin dhowra ah. wayakuluhuna witran tiris dheer u cuni jiray saddex hal saddex shan toddoba sagaal omaa ilaa dalik ayuu nabiga cuni jira alai sl buhari a xadii soo saaray xadid kun shan boqol iyo koobaad can buraydata waxaa laga wariyey qala wuxuu yihi burayda radi allahu taala an arda kaana nebi nabiga nuxay sal slm laa yakhruju midaanan bixin yowma alfitri maalinta ciidulfitriga xataa yacma ilaa u cuno ka cuna walaa yadcamu mana cuni jirin yowma aladxaa maalinta ciiduladxaana xataa yusalii ilaa uu ka tukada weeyaan tan qofku wuu sooman yahin soonka ayuu furaya tan kalena waxaa wey maanta maantao dhan xalyo dhan ay wax cunaayey bilahana wax soo wada cunaayey marka udxiyadiisi inuu ku bilaabo ayaa la rabaa weeyaan xadiikaas waa xadii saxiixa tirmidi ibnu maaja iyo daarimi soo saaray baabu karaahati xamli silaax hub in la qaato fi lciidi wa fi lxarami xaramka gudihiisa iyo maalinta ciidda in seefo iyo warmo iyo bustoolada iyo aakayaal iyo qalabkaas in mxu laisku raro inay mxuu aha laga fiican yayuu baabkan u baabiye halkaas baab yahay xadiid shan boqol iyo labaad can abi saciid khudri an saciid ibni jubayr waxaa laga raximah llah ramata waasica qala wuxu uhi sacid bn jubayr kuntu waxaan maca min cumar sayd cumar wiilkiisa cabdillahi bin cumar ayaan la jiray culimmada saxaabada ka mid aha oo muktiriinta ka mid aha xagga cabaadilada ka mid aha xagga itibaaca nabigeena sal slm oo afcaashiisa la raraaca ugu badnaa radi allahu taala arda fidnada saxaabada ninka ugu fogaanta badna ayuu ahaa dhexdooda ka dhici jirtay oo muxuu ahaa ijtihaad ku dhacday kuntu waxaan maca min cumar abdillahi bin cumar ayaan waranka caradiis iyo afkiisa dhuuban fii akhmasi qadamayhi ama qadamihi gomadiisa meesha raismadaartada hoose ah, mxuu ah, waranka ka galay weeyaan fajacala falaziqat ay ku dhegtay qadamahu gomadiisa ay ku dhegtay birikaabi meesha lugta ay u saarnayd neefkii u saarnaa ama riti noqdo ama faras noqdo meeshii lugta ay u saarnayd rukaabki rakuubkii meesha uu lugta u saarnayd uu kula dhego weeyaan warankia inta galay raismadaartada ka galay ayaa kula talay waxaa weyaan alwaaxi lugta u saarnaa kaas weyaan waaya falaiqat qadamahu ku dhegtay birikaabi rakuubkii lugta meeshay u fanazaltu waan degay fanasactuha waan ka siibay arinka asaga iyo iyada ahna biminan mina ayaan joognay yaama alxaj fabalaqa waxaa gaaray arrinka asaga alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf oo taqaanaan ama marka iyada amiir ahaa oo socday ayaa arrinka uu gaaray fajacala wuxuu gudagelay inuu booqdo oo u tegi marka u tegi faqaala alxajaaj wuxuu yidhi low naclamu haddii aan man asaabaka qofkii ku asiibay microfonki yaa taabtay wafaa ya waaye ya saanaan ron miya khayr lahaynsi amba saanaa iron waaye xadiidka ku noqdo marka can sacid bni jubayr waxaa lagu radi allahu taala an raximah llah raxmatan waasica qala wuxu sacid bni jubayr kuntu waxaan ahaa maca bni cumar cabdillahi bni cumar ayaan la jiray xiina goortii asaabahu sinaanu arrumxi waranka caradiisa uu ku dhacay fii akhmasi qadamihi gomadiisa muxuua reysmadaartada qeybta hoose falaziqat qadamuhu gomadiisa ayaa ku dhagtay birikaab rikuubkii aad saarnaa meeshay lugtu saarayd ayuu kaga dhacay meeshayda muxuu ahay ii sheegi meesha lugta la saarto agasaar miya agasaar soo ka warda albaabka ma salla salla iyo cagasaar rikaab rikaabna waa soomali miasna rikaabku carabigii ya axsantum ah, jazaakum allahu khayran salla iyo rakaab iyo cagasaar intaba ki artaan ka qaata marka kala doorta adinka waayah falaziqad kadibna waxay ku dhegtay qadamuhu gomadiisa birikaabi rakaabka iyoy ku dhegtay weyaan mxua fanazaltu waan degay fanazactuha waan ka siibay waan siibay wadalika marka ayadaana biminan mine ayaan joognay fabalaqa alxajaaja xajaaj ayaa arrinkaa u gaaray fajacala wuxuu gudagalay xajaaj yacuuduhu inuu soo booqdo faqaala xajaaja wuxuu yidhi low naclam haddii aan ogaan lahayn man asaabaka qofkii warankaa kugu dhuftay oo kugu asiibay meel baan saari lahayna weyaan xajaajna waa taqaana dee qofki isaga saa u yar aqoonsada oo seeftunba ka asli war kale ma lahan fa qaala ibn cumar wuxuu yidhi anta asabtanii adigaa i asiibay waxa waranka ugu dhuftay oo imtixaamay adiga weyaan qaala wuxuu yidhi wa kayf oo sideen kugu dhuftay qala wuxuu yidhi xamalta silaaxa hubkii ayaad muxuu ahay soo qaadatay fii yowmin maalin lam yakun uusan ahayn yuxmalu fiihi maalin hub aan la qaadanin ayaad hubaysnayd kolley waxaa laga yaabaa xilliga ah, muxuu saciid ibnu jubayr uu dilaayay inay ahayd suuragal ah amaba ay ka horeysa intaba waa suuragal weyaan waayahay xilli aanan hub la qaadan ayaad soo qaat waa maalin ciida iyo muxuu ahaa lagu jira eh, dabaaldeg diineed wa adkhalta asilaax hubka ayaad soo gelisay alxarama xaramkan hub ayaad soo gelisay walam yakun ma ahayn asilaax hubka yadkhulu xarama xaramka sooma geli jirin marka xaramka iyo ciidaha in hub aan loo soo qaadanin waa maamuurka nabigeena sala allahu alayh ali waxaa ka waran cabdilahi bin cumar radi allahu taala arda maxaa yeele maamuurka nabigeena sal allah alay slm ama qowli ha noqdo ama ficli ha noqda ama taqriir ha noqda caadadii nabigeena ala samayn jir waqtigiisii waxay ka mid sunadiisa sal alla alay slam nabigana uu arkayay uusan inkiri jirin buhaari xadiis soo saar weyaan baabu mukhaalafati ariiqi ariiqi in la badasho fii yowmi alciidi maalinta ciid ah in la badasho iyuu baabkan u baab yahay ariiq lagu imaaday inaad mid kale ku bedelato ood kii laftarkiis ku laabanin inay sunno tahay iyuu baabkan u baab yahay maxaa yeeley tallaabadii ayaa kuu badani maxaa yeeley muminiin badan baad is arkaysaano horaan isu arkin maxaa yeeley quwada muslimiinta muuqani maxaa yeelay irhaab iyo cabsigelin waxay noqonaysaa cid alle ciddii muslimiinta xumaan la doonaysa weeyaan hadid kun shan boqol iyo awooddoodii cududooda muuqanaysa hadid kun shan boqol iyo lidaalika musalliyaadkan tirada badan oo inta musalla inta musalla inta musalla inta musalla inta musalla laga dhigi waxay baabi'inaysaa oy muxuu ahay tabardiri cududda muslimiinta annaga waxaa laga yaabaa aniga intaan imaam yar noqono aan salaad ka yar bixinaya oo sheekhnimadaydii waxaygaan ku muuqsanaya ku kale meel xaggu sheekhnimada ku yar muujisani ku kale mxuu aha waakada waxaaba laga yaaba markaa nafci yaro xoogobal waxaama masaajidkeenna iyo eh, muxuu aha madarsadeen yareyd iyo waxaan ugu urursanaa wax walbaa laga yaba qofka inay ku dhacda mogta amaba bani fulaan nahay oo intaan ku yara tukanna iyo laakiin wax ay soo kordhini oonan wahni iyo dacfi iyo tabardaro aanan ma jirto muminiinta waxay qiimo ku leeyihiin midnimo ya haddii midnimo la waaya mid wal nacudulooba kaas nacuduloobi kan nacuduloobi kan nacuduloobi mid ciziya la laba arkay muminiinta qiima maxay ku leeyihiin ya midnimo ya walaa tanaazacuu fatafshaluu watadaba riixukum almumin lmumin kalbunya yashudu bacduhu bacdan yani waxyaabahaas adiladaas meel ay naga martay xitaa culimada meel ay ka martay ma garanaysa iska dhaaf dadkii mxuu ahaa caadiga ahaaye xataa alabata cilmigii meel ay ka martay ma garanays culimadii meel ay ka martay ma garanays quradii meel ay ka martay ma garanays ummaddii dhan xaggee loo socdaa war midnimo wax lagu waayey ma waaa lagu kala keena mxuu ahaa fardi fardi iyo anaa intuu fakar anaa intu fakar waba waba mataraysid adna meel ma gaaraysid kan kale meel ma gaarayo kulligiin dhiiqadan baad dhex fadhinaysaan marka ummaddii saas kuma gaarayse culamo allah iyo ducaaday iyo akhyaaray war midnimo iyo walaalnimo taasumaana deeqdanaga taasaa adduun waxna tari taasaa aakhiro waxna tari taasaa dhibka naga dulqaadi taas ayaa ciddi xumaana la dooni ay mxuu ahay ka baqi laakiin haddii aan ahaano waad aragteen taba rimaaxu taba rimaaxu taba rimaaxu ida ijtamacna takasuran warma haddii saa loo kulmiyo hal marse ahaadaan in la wada jebiyo waa adkaani xitaa farahaadaan o ad aragteen fartaan hadda qof hadduu damca inuu jebiyo aad buu u jebin karaa waa u fududa laakiin haddii la yidhahdo intaan jebi horta waa inuu rafaado waa inuu la dhiboodo ood muxuu ahaa weliba saan haddii loo yar duubo oo saan laga dhigo saa u duuban yihiin waa adagta haddii intaa laisku duubana muxuu jebini meelahaasu muxuu ahaa un rafaadsanaan kadibna akhiiran waa un isku rafaadaysaan adna xanuun baad ku qabana isna xanuunsani marki in la kala tagay noqonaysa laakiin far kaligeed qash markiiba tanjabi tanjabi tanjabi hakada marka arrinta ayada runtii in laga murgo waa muhiim qofkii aanan ka murgina waxaa weeyaan xaqiiqatan dib ha isu baaro qofkii raba inay muslimiinta nin walba uu muxuu ah geed taagnaado oo kan geed uu taagan yahay kan uu geed taagan yahay kan uu geed taagan yahay kan masjidka yaro mawlac yaro ag taagan kukan hakada ummadda ay waxba ka dhexaynin qofkii raba ama ay sax ula noqoto dib ha isugu noqo diintiisa iyo fahamkiisa dib ha ugu noqdo waaya baabnam baabu mukhaalafat ariiqi ariiqi la badashiya yowma alciidi maalinta ciidda xadiidkun shan boqol iyo saddexaad can jaabir bn cabdillahi waxa lagu radiya allahu tacala anhuma qala wuxu uhi jaabir kaana nabiyu nabiga muxamed sal slam idaa kaana goortu ahda yowma ciidin maalin ciida khaalafa ariiqa ariiqa iyuu nabiga bedelan jiray calayhi sala slam xadiidka bukhaari ayaa soo saaray weeyaan xadiidku shan boqol iyo afraad can abi hurayrata radi allahu taala arda qala wuxu uhi qaala kaana nabiy nabig nuxay sal slm ida kharaja hadduu baxy yowma ciidi maalin ciid fii ariiqin jid rajaca fii hayri jidka jidaarin ayuu nabigu kusoo laaban jiray calayhi salat slam tirmidi ibnu maaja daarimi waa xadiid saxiixa baabu fadli cashri dilxija tobanka dilxija fadliga ay leeyihiin ayuu baabkan u baabaya xadiidkan xadiid mushkila nugu soo socto mushkilka wuxuu ku yahay istisaarkiisa waa mushkil wuxuu mushkil ku yahay xadiidka kale oo mashuurka ayuu ka hor imaanaya marka culimada qaar waxay leeyihiin xadiidkan waxa weya shaad shuduud ay ku xukumayaan qaarkood shuduud ay ku xukumayaan laakiin maqsuudka uu keenay meesha waxaa weeyaan in tobanka dilxijo ay camal la qabto oo ka fiican inuusan jirin soon la soomo oo ka fiican ma ki kii faradka marka laga soo taga zaka la sadaqa ka fiican ma jirtan waajib marka laga soo tago yacni hakada saasuu kala jeedaa weyaan laakiin macan xadiidka riwaayadan riwaayada kaloo taqaanana oo caadiga ahayd ayaa muxuu ahaa ishkaal ahaan kaga fiican ma alcamalu camal fii ayaami alcashri tobanka dilxija la qabto afdala mid ka fadli badan ma ahaanin min alcamali camal fii haadihi kuwaanayto kuwaan waa kuwe waa ayaam tashriiqa hilbowaradka mxu kow iy tobanaadka iyo labi tobanaadka iyo saddex iy tobanaadka yani macnaha sheekh uu raba kan maaha macnaha uu rabay weeyaan camal qofka uu qabto oo muxuu ahaa uu meel kastaba ha ku qabtee oo tobankan camalka la qabta ka fiican ma jiro riwaayadaheeda ayuu muxuu ahaa imaamka rabay xafidahu llah laakiin riwaayadan macnaheedana mushkilka u yahay maqsuudkeedana mushkilka u yahay istisaarkeedana mushkilka u yahay ayuu muxuu aha ka doortay kolley waa kaga dhacday laakiin shuraaxda dhan markaan u noqday waxaa weeyaan xataa qaar baa shuduud ku xukumi riwaayadan qaar baa tawiilu raadini marka sideedaan isu saaraynaa kadibna laakiin waxaad madax gashataan xadiidka iyo maqsuudka iyo macnaha la rabo waxaa weeyaan tobankan beri oo muxuu ahay dilxija kowga laga bilaabo ilaa tobanaadka camal qofka bini aadamka uu qabto oo ayaamaha kale gudahooda lagu qabto oo camalka ayaga lagu qabto ka qiimo badan inuusan jirin in la ogaado intaas way muhiimad taas weyaan waana tii caadiga ahayd oo lagu wacdinay ummadda oo na soo maray oo na soo maray oo khudbadaha haakada ti aad taqaaneen weyaan waaya marka ikhtiyaarka xadiidka xadiid kale booskii inuu gashta ayaa kaga ficnayd oona macnihii muxuu aha hadda uu rabay inuu keeni lahaa riwaayo hadda muxuu ahaa eh, eh, fadla cashir dilxija waxaa hadda muuqatay inaad ka fadli badnaysiina ayaam tashriiq ayaa muuqata ma alcamalu camal fii ayaami alcashri afdala mid ka fadli badan ma ahanin min alcamali camal fii haadihi tanaytu amaba dabagediyo saddexdan beri inay ka fadli badan tahay waxaa weeyaan tobankaas ayaa waxaa weeyaan taqriiban laga fahmi karaa wallahu aclam qala waxay idhan waljihaadu jihaadna nabi allo xataa jihaadna qaala wuxuu yidhi waljihaadu jihaad xataa ilaa rajulin oo kharaja baxa yukhaatiru isagoo khatargelini binafsihi naftiisa oo bimayni yukhaair bimayni binafsihi naftiisa wamaali maalkiisa falam yarjic aan la soo laaban bishayin naftiisa la gooye xoolihiisa la dhacay ninkaas waa gooni laakiin jihaadka caadiga xataa ayaamahaas camalka qabtaa ka qiim badan weyan buhari xadis soo saaray baabu ijtimaaci ciidi ciidda kulankeeda iyo waljumcati jumcada inay kulmaan xukunkeeda ayuu baabkan u baabiye weeyaan xadii kun shan boqol iyo lixaad can abi cubaydin waxaa laga wariyey mawla ibnu ashar raximahu llah annahu ninkaas shahida alciida ciida ayuu xaadiray yowma aladxaa maalin weliba yowma axaa ciid aladxaa maa cumar bn khaaab yuu la xaadiray radia allahu tacala u arda fa sallaa wuxuu tukaday cumar qabla alkhudbati khudbada kor ayuu tukaday sida caadigahayd uma khaaba naas dadka yuu khudbeeyey faqala wuxu yidhi ayuha naas wardadow ina rasula rasulka sal slm qad nahaakum wuxuu idiin diiday can siyaami haadayn iyo alciidayn labadan ciidood inaad soontaan uu idiin diiday ama axaduhuma midkood miya fa yowmu fitrikum aad furaysaan min siyaabikum soonkiina ad ka afuraysaan waama alaakharu kan kala miyaha fa yowma taakuluuna waa maalintaad cunaysaan nusukakum eh, dabiixadii gowracii aad gowracdeen qul ina salaatii wa nusukii wamaxyai sooma nusukikum xoolihii aad gowracdeen maalintaad cunaysaan ood ka faa'idaysanaysaan weyn bukhari muslim ee xadiis soo saaray wa cinda albukhariy imaam bukhari agtiis waxaa ku sugan qaala abu cubaydin wuxuu yidhi waa mawla ibn lazari uma intaa kadib shahidtu lciida ciida ayaan la xaadiray maca cuhmaan ibnu cafaan ayaan la xaadiray fa kaana wuxuu ahday daalika yowma jumcati maalin jumca ayuu ahaaday fa sallaa wuu tukaday qabla khudbati khudbada kahor ayuu tukaday uma khaaba wuu khudbeeyey faqal wuxu yhi ayuha nas wardadow ina haada kanay yowmun waa maalin qaijtamaca lakum waxaa idin kulmi fiihi gudihiisa ciidaan laba ciidood faman axaba qofkii jeclaada an yantadir aljumcata jumcada inuu suga oo min ahli cawaali ragga xaafadaha korkora iyo cawaali ka imaana falyantadir ha sugu weyan cawaali hadda xaafad madiine ku taallaa la yihahda marka cawaalidaas in loola waman axaba qofki jeclaada an yarjac inuu laabtana faqad adinta lahu waanu idmay marka jumcadii maalinta hadaaba ciid la dukada ka jimcahan waa u dhacaysaa laakiin qowlka duhur ahaan ay u dhacaysaa waa qowl cajiib duhur xataa laiskama rabo waa fatwo cajiib oo qariib weyaan waay xadiid kun shan boqol iyo toddobaad can abi hurayrata al radi allahu taala anu arda can rasul lah wuxu sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi qad ijtamaca waxaa kulmay fii yowmikum maalintiin haada ay kana ciidaan laba ajzahu wuu ugu filaana mxuu ahay yowmkaas ama ciiddaas qad ijtamaca waxaa kulmi fii yowmikum maalintiinan haadaa eekana ciidaan laba ciidood faman shaaa qofkii doona ajzaahu salaadaas iyo ciiddaas wuxuu kaga filaanayaa min aljumcati jumcada jumca waina anagana mujmicuuna annaga jimcan la imaanayna weyaan abu daawuud ibn maaja waa xadiis saxiix weeyaan nabigeena sal alla alay slam waa muxuua jimcuu la imaaday calayhi salat slam isagoo ciidda tukaday cumaanna waad ogsoontihin wuxuu muxuua sameeyey baabu baabun ida faatahu lciid qofka ciid haddii ay ka tagto muxuu samaynaya can anas bn malik waa l xadid kun shan boqol iy sideedaad wayaane ibnu malik radi allahu ta an arda annahu anas amara wuxuu faray mowlaahum kii ay xurayeen ibna abi cutbata oo bizaawiya meesha zaawiya la yihahdo waa meel muxuu ahaa meesha uu anas jooga aanan ahayn oo bannaanka weyaan tuulooyin iyo xaafado kore iyo meelahaas weyaan reerkiisa iyo wa ilmihiisii fasallaa wuu tukaday ka salaati ahli misr dadka magaalada jooga si ay u tukadaan wa takbiirihim sidaa iyaga ay u takbiirsadaan ayuu muxuu ahaa u dukaday yacnii xitaa haddii aad faamilkaaga reerkaaga bas aadtihin oo meel duur aad joogtaan intiina isku jamaacaysa saas ayaa marka anas bin maalik radi allahu taala an ardah iyuu amar ku bixiyey amarka isagoo bixinan waa amar koleyba muxuu ahaa nabigeen uu ka soo reeray sala allahu alayh waly slm buhari xadii soo saaray xadiidku shan boqol iyo sagaalaad can abi cumayr waxaa lagu yiri min anasin raximahullah can cumuumatin adeero lahu isaga u sugnaaday oo min asxaabi rasulila min asxaabi rasulillah sal slm saxaabada rasuulkeenna ka mid ah saxaabada rasuulkeenna in magacooda aan la sheegin ma wax bay u dhibaysaa maya jahaalat asaxaabiyi laa tadur lianna kullahum cuduul dhammaantood waa caadiliin markaan saxaabiga in magaciisa la garan waayo waxba kama dhibaysa xadiidku weyaan laakiin taabiciga waa ka dhibi kan kasii dambeey waa ka dhibi wahaa kada kuwa iyaga haddii ay majhuul noqdaan ama ayaga banaanka lagu turaa weyaan wuxuu yidhi can cumuumatin adeero oo lahu isaga sugnaaday min asxabi rasul rasulka asxaabadiis ka mid a ah, ana rakban safar ama rag jaa-u ila nebi ba u yimaadeen yashhaduuna ayagoo qirayaan annahum ayagii ra-w in arkeen ahlyaadaab ishi bilamsi shalay fa amarahum nabigu wuxuu faray an yuftiruu inay furaan waidaa asbaxu haddii ay waabariistaanna an yaqduu inay ka lahaan ilaa musallahu mesha ay u tukanaayeen abu daawuud nasaa ibnu maaja bishi ayaa la arkay yaa arkay nimin duhur ka imaaday reer madiine waxba way arki waayeen waa iska sooman yihin marka niman baa markaa maalintii bariisadii iyo duhurkii or imaadeen ay yimaadeen waxay yidhahdeen annaga xali bish waan aragni nabiga muxuu amar ku bixiyey dadka dhan ay wada furaan kow ciidina la raro oo beri laga dhigo ila waqtigeeda lasoo dhaafay saas ayuu nabigana faray sal slm baab lkhuruuji bixitaan loo baxa ila ciidi ciid loo baxa maashiyan qofka isagoo luweyna ayuu baabkan u baabi weyaan xadid kun shan boqol iyo tobanaad can ali bin abi talib xali radi allahu ta an arda qal wuxu yhi cali min asunati ayuu ka mid ahday sunada nabigana sal slm an takhruja inaad u baxda ila ciidi ciidda maashiyan adoo la weyni wa an takula inaad cunta qabla an takhruj inaadan bixin ka hore waa ciidulfitr haddii ay ta weeyaan tirmidi ibn maaja ee soo saaray xadiisan xasan laakiin meel fog haddii aad ka imaanaysa masoo la weynaysaa siaad ku imaanaysa waa ku dhaafaysaa baashe baabu takbiir takbiirta allah akbar lala imaada fii salaati lciidayn labada ciidood salaadood ayuu baabkan u baabay xadidku shan boqol toban iyo koobaad can caaishata radi allahu taala wardaha ana rasul rasulka sl slm kana wuxuu nabigeena yukabiru mid allah akbar yihahda fi lfitri ciidulfitriga iyo waladxaa ciidul adxaaga fi lula mxuu ahaa racada koobaad sabca takbiiraatin todoba jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar todoba jeer waa sida hadda la samay wa fi aaniya tan labaadna hamsan shan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar saas weyaan xadiidka waxaa soo saaray abu daawud ibn maaja waana xadis saxiixa weyaan waaya xadiid kun shan boqol toban iyo labaad can cabdillahi bni camr caasi radi allahu taala anhuma qala abdillahi bn camr qaala nabi nabigan qaala nabiyulahi nabigan wuxuu yihi sal l slm altakbiiru allahu akbarta fi lfitri ciidulfitriga sabcun fi lula todobada mxuu ah ragcada koobaad toddoba jeer weeyaan wa khamsun shanna fi laakhirati waa ragcada labaad walqira'atu akhrinta qur-aanka la ahrina bacdahumaa ayaga takbiiraha ay ka dambeeyna kiltayhimaa labadooda weeyaan yacni markii allah akbarta lala imaado toddobada jeer qiradayaa la bilaabaya ragcada koobaad ragcada labaadna markii shanta jeer allah akbar la dhaha ayaa kadibna la qaadaya weyaan ama qur la arinaya abu dawud ayaa soo sar xadidka waa xadid xasana xadiidkun shan boqol toban iyo saddexaad an ibn cabaas radi allahu tacala anhuma anahu cabdullahi bn cabaas mid allah akbar yihahda min hadaati carafata maalinta carafa aroorteeda waa tobanaadka subax tobanaadka weyaane ilaa salaati alcasri ilaa salaada casr min aakhiri ayaami tashriiqi ayaamaha hilbiwaradka ah ayaanta u dambaysa oo saddexiy tobanaadka ah, casarkeeda ilaa laga tukada intaas ayuu saas muxuu samayn jiri weyaan radi allahu taala arda xakim aya xadii soo saaray baabu khudbat alciid ciidda khudbadeeda ayuu baabkan u baabay xadidku shan boqol toban iyo afraad can bara bin caazib xaal radi allahu tacala anu arda ana nabiya nabigeena sal slem nuwila waxaa loo soo dhiibay yowma alciidi maalinta ciid waxaa loo soo dhiibay loo soo taagay qawsan leeb ayaa loo soo taagay bimacnaa sahma weyaan fakhaaba calayhi intuu muxuu ahaa saas u qabsaday mid yar dheer ayuu ahaaye ayuu nabiga ku dul khudbeeyey sida ushi camal weyaan abu daawud iyo xadis soo saar waa xadis xasan weyaan xadis kun shan boqol toban iyo shanaad can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata raximah llah qaala wuxuu yidhi assunnatu sunnada fii takbiirati yowma aladxaa maalinta ciidiladxada allah akbarteeda iyo walfitri maalinta ciidulfitriga ah cala lmimbari mimbarka qofka isagoo dul saaran qabla khudbat khudbada ka hore an yabtadiya alimaamu imaamku inuu ku bilowdo khudbada markuu salaad tukada oo khudbada u istaago wayaan qabla khudba khudbada ka hore wa huwa qaa'imun isagoo taagan cilmin bari bitisci takbiiraatin allahu akbar allahu akbar allahu akbar inuu yidhahdo kadibna intuusan muxuu ahaa khudbada bilaabin ka hore tatra weliba isdabagashan oo isdaba socota laa yafsilu baynahuma bikalaamin hadal uusan ku kala saaraynin uma intaa kadibna yakhtubu u khudbeeyo uma intaa kadib yajlisu u fadhiisa jalsatan fadhi sida mxuu ahaa jimcadii oo kale uma yaquumu u istaago fi lkhudbati khudbada athaaniyati fayaftatixuhaa uu ku furfurto bisabci takbiiraatin todoba allah akbar tatra isdabagalaysa laa yafsilu baynahuma uusan ku kala saaraynin bikalaamin hadal uma yakhtubu u khudbeeyo weyaan wa fii riwaayati riwaayadna uma yadcuu allo ayuu baryi wayukabiru allah akbar ayuu dhihi bacda maa badaa lahu bacdu intaa kadib maa badaa lahu wixii muuqdo aan ku noqdo wa fii riwaayati riwaayat uma intaa kadib yadcuu allah ayuu baryi wayukabiru allah akbar ayuu la imaani bacdu sagaalkaas iyo toddobada kadib maa badaa lahu wixii u muuqdo weeyaan laakiin kuwa ayaga sagaalkaas horta israaci jimley toddobadaana jimley wixii ka dambe marka duca iyo allah akbarkood la imaada iyo naafi iska socoto markaas dhib ma laha weyaan bayhaqi ayaa soo saaray baab juluusi fadhi la fariista listima khudba khudbada dhegeysigeeda loo fariista inay fiican tahay haddii laga tagan dhib ayn lahayn ayuu baabkan u baabi weyaan xadii kun shan boqol iyo toban iyo lixaad can cabdilahi ibni saa'ib waxaa la weri radi allahu ta an arda qala wuxuu yhi cbdillahi ibni saa'ib shahidtu maca rasulillah nabiga ayaan la oon la xadirin sal allahu alay slam alciida falama qada salaata markuu salaada nabiga dhameey qala wuxu yidhi inna anaga nakhtubu waan faman axaba qofki jeclaad an yajlisa inuu fariiso ilkhudbati falyajlis ha fariiso waman axaba qofki jeclaad yadhaba inu iska tagana falyadhaba iska taga weeyaan abu daawuud nasaa-i ibnu maaja waa mursal sanad ahaan waa saxiix mursalo saxaabiga ee meesha laga tuuri weeyaan ninka marka cabdullahi bn saib waa muxuu ahaa raximahullah waa taabici weeyaan baabu waqti salaati alciidi salaadeeda waqtigeeda ayuu baabkan u baabiya xadidku shan boqol toban iyo todobaad can cabdillahi bni bus waxaa la wariyey saaxibi rasulla rasulka saxibkiisa sal slm oo saxaabiga ahaa annahu isaga kharaja wuu baxay maca annaas ayuu la baxay fii yowmi ciidi fitrin ciidulfitri maalinteed ayuu nabiga la baxay sal sl dadka ayuu la baxay weyaan aw adxa ama salaatu ciid aladxa fa ankara wuxuu dib aan ku noqdo xadiidkaas can cbdilahi bn busr waxaa laga wariyey saaxibi rasul rasulka saxibkiisa sal slm annahu cabdilahi bnu busr kharaja wuxuu la baxay maca annaas ayuu la baxay dadkii fii yowmi ciidi fitrin maalin ciidulfitri ah aw adxa ama ciiduladxaa fa ankara wuxuu inkiray uu muxuu ahaa sax inay ahayn uu caddeeyey ibطaa'a alimaam imaamku inuu soo dibdhaca faqala wuxuu yidhi inna annaga kunnaa waxaan ahanay xilliga nabiga aan la joogeen wayaan calahi slat slam qad faraqnaa kuwa ka baxay saacatanaa wakhtiga annagaan haadihi wakhtigeennan haadihi etana ama saacadeennan kuwa salaada ka baxan ahaan jirnay xilliga mxuu imaamka soo baxa wadaalika xilliga isaga ahna goorti weyaan xiina tasbiix waa xilligii udxada ama adxada oo taqriiban bariisada la joogo weyaan ama barqinka la jooga abu daawud ibn maaja xadiis soo saara weyaan waana xadiis saxiixa baabu salaati alciidi salaada ciidda in lagu tukada fi lmasjidi masjidka lagu tukada yowma almaطari maalinta roobka uu jira ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiidka kun shan boqol toban iyo sideedaad can cuhmaan ibni cabdiraxmaan waxaa laga wariyey ataymiy raximahullah qaal wuxuu yidhi mutirnaa roob ayaana la siiyey fii imaarati aban ibn cuhmaan xilligii amiirku noo aha ahaa calmadiinati magaalada madiina mataran roob shadiidan aad u daran leylata alfitri habeenka ciidulfitriga uu soo galaayey fajamaca annaasu fa jamaca annaasa dadka ayuu ku kulmiyey filmasjid masjid ayuu ku kulmiyey abaan ibnu cuhmaan falam yakhruj muusan bixin ila lmusala meesha lagu tukanayay uma bixin alladii kaas yusallaa lagu tukada fiihi isaga alfitru ciidulfitriga waladxaa ciidladxaa uma qaala wuxuu yidhi cabdillaahi bni caamir wuxuu ku yidhi ibn rabiica ninkaasaa wuxuu ku yidhi qum istaag oo fa akhbir innaas dadka u sheeg maa ahbartanii waxaad ii warantay oo ku saabsan arrintan in ciidda lagu tukada masaajidda lagu tukada faqala wuxuu yidhi cbdullahi bni camir wuxuu yidhi ina annaasa dadkii mutiruu matar ayaa la siiyey calaa ahdi cumar ibn khaaab radi allahu famtanaca annaasu dadki waxay diideen almusallaa famtanaca annaasu can ilmusalla aw min almusalla maxaa idiin qoran famtanaca annaasu almusalla bas can waxaa weya famtanaca annaasu min almusalla minta geliyo saas ayaan markaan ugu noqday sunanka ura fi lbayhaqi min almusalla ayaa ku adinkaba unoqda famtana dadku waxay mxuu iska diideen min almusala meesha mxu musalli inay u baxaan ilan roob daran ayaa meesha ka socda xaalad waa adagtay fajamaca cumaru cumar kadibna annaas faamtalaca fajamaca cumaru cumar wuxuu ku jamciyey annaas dadka annaasu maha annaasa ka dhiga fajamaca cumaru cumar wuxuu kulmiy annaas dadka filmasjid masjid ayuu ku kulmiyey fa salla bihim wuu dujiyey annaasada waa mafcuulka sooma fa salla bihim wuu dujiyey uma qaala wuxuu yidhi qaama wuu istaagay cal mimbar marka uu dul istaagay faqala wuxuu ya ayuha nas wardadow ina rasul rasulka alla sl slm kaana wuxuu aha yakhruju mid baxa binnaas dadka la baxa ila almusalla meesha lagu tukada yusallii bihim uu tukan jiri liannahu maxaa yeelay booska isaga ayaa arfaqu bihim u dhimrin badan oo meel waasac ciriiri aanan ahayn wa awsacu waasacnimo badan calayhim ayaga wa ina almasjida masjidka kaana wuxuu ahaaday laa yasachu midaan waasacu noqonin qaala wuxuu yidhi fa kaana hada almataru matarkan hadduu imaado oo matar meesha uu jiro falmasjidu masjidka ay arfaqu dadku dhimran badan banaanka inti lagu qoyi lagu rafaadi lahaa masjidka u roon ayuu leeyahay bayhaqi ayaa fi sunan kubra kusoo saaray sanadkiisa imaam alalbani caleyh raxmat ullahi wuxuu le waa daciif riwaayad kalena waa jirtaa oo mawquufa labadaba wuxuu le waa daciif wallahu aclam baabl baabu lqusli qabays loo qabaystay lilciidi ciidi loo qabaystay baabkan u baabiya xadid kun shan boqol iyo toban iyo sagaalaad can maalik ibn anas waxaa laga wariyey imaam dar alhijra raximah llah can mawla cabdilahi bn cumar khaaab radi allahu tacala canhuma arda ana cabdilahi bni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ana cabdilahi bni cumar cabdilahi bni cumar kaana wuxuu ad yaqhtasilu mid qabaysto yowma alfitri maalinta ciidulfitriga qabla an yaqduwa intaysan u kallihin ila lmusala meesha lagu tukanayo qabaysan jiray abaraani sanadkiis waa saxiix weeyaan baabu acyaadi lmuslimiin muslimiinta ciidaha ileyhi waa ku amiiqa ma saddexa ma laba ma shana mimsaa weeyaan waa labo xadii kun shan boqol iyo labaatanaad can anas malik waxa lg radi allahu tacala canhu arda qala wuxu yhi anas qadima rasuula nabiga all ayaa galay oo yimid almadiinata magaalada madiina walahum ree ansaareedna ay u tahay ama ree madiina ay u sugan yowmaan lama maalmood yalcabuuna fii ma ay ciyaaraan fa qala maa hadan yowmaan labadan maalmood maxaa ahayn ad ciyaaraysaan qaaluu waxay kunaa waxaan nalcabu kuwa ciyaara fiihima ayaa gudahooda fi ljaahiliyati jaahiliga xilliga aan gaalada ahayn aan jirnay oo ciidaynu ahayd faqala rasullah wuxu yiri sal slam ina allaha alla weyne qad abdalakum wuxuu idinkugu badela bihima ayaga khayra minhuma laba ka khayr badan yowma aladxaa maalinta ciid aladxaa iyo wa yowma alfitri maalinta ciid alfitriga weyaan abu daawuud nasaa-i saxiix annaga marka mawliidna ciidnooma ahan chrismasna ciidnooma ahan ciiddeenna waxaa weya aladxaa wa ciid alfitri hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala abdi rasuli mustafa